الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر ikhwaani wakhawaati fi llaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mowduuceennani wuxuu la xidhiidhaa aadaab alcibaada fi lislaam aadaabta cibaadadu ay leedahay islaamka dhexdiisa ee qofka muslimka ah laga doonayo aadaabtaasoo mid waajiba iyo mid sunno ah labadaba leh istimraaru alcibaada waa ka mid cibaadada oo sii socon doonta oo la daa'imo afar qodob ayaynu kaga hadli doonaa oo aadaabta kaga mid ah mid ka mida ah waxa weeye shuruud alcibaada aadaab arkaan اlcibaada cilmu اlcibaada waistimraar اlcibaada afartaa mowduuc weeye marka hore waxaa lagama maarmaana in la xaqiijiyo shuruudda ay leedahay cibaadadu cibaadadii waxay leedahay shuruud saddex ah oo culimmadu ay ka warramaan shuruuddaa waxaa loo yaqaanaa shuruud اlqabuul waa shuruuddii idamka ilaahay lagu aqbalaya addoonku markuu la yimaado cibaadadiisa shardiga koobaad waxa weeye alikhlaas fi lcibaada inuu qofku cibaadada saafi ka dhigo cibaado saafiya oo ilaahay u gooniya subxaanahu wa tacaala oo addoonkana ilaahay taa wuu faray qur-aanka dhexdiisa wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu ddiin addoommaha ilaahay waxa uu faray inay ilaahay u gooni yeelaan cibaadada faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camala saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada cibaadada ilaahayse cid kale yuu la wadaajin baa ilahay u leeyay nebi moxamed calayhi salaatu isagoo taa ka warramaya wuxuu idhi innama alacmaalu binniyaat camalka waxaa lagu xisaabiyaa oo laguugu tirinayaa oo laguu tixgelinayaa markaad niyooto hadduu camalku bilaaniyo yahay ma jiro shardiga labaadee cibaadadu leedahay waxa wey almutaabaca in lagu raaco rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ilaahay diintan keenay cid buu u soo dhiibay malaga malaggiina rasuulku u keenay rasuulkana diintaynu ka qaadanayna maqal iyo muuqaal labadaba maqal ahaan waynu uga qaadanaynay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii bayna soo gaadhsiiyey muuqaalkiisana waa la daliishanaya waa la qaadanayay oo xadiidka rasuulku waxa weeye qowlun wa ficlun wa taqriib qowlkiisa ficilkiisa iyo wixii uu dadka ku sugo saddexduba waxa weeyaan waa xadiid waxa uu fasirayaa imaamka la odhan jiray jaliilkahaa fudayl ibnu cayaad aayaddaa bilowga ku sugan suuratu tabaarik liyabluwakum ayukum axsanu camalaa kiina camal wanaagsan buu ilahay imtixaanayaa adduunyada aayaddaas ayuu fasirayaa wuxuu idhi akhlasuhu wa aswabu camalka u khaalisan buu ilaahay eegaya ee u sawaabsan markaa qolyihii la joogay waxay idhaahdeen maxaad uga jeedaa marka wuxuu akhriyay aayaddaa suuraةulkahfi aakhirkeeda faman kaana yarjuu liqaءa rabbi falyacmal camala صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddaasay labaduba ku kulmeen buuri oo qaybta hore waxay sheegaysaa camal saalixa inuu addoonku sameeyo waa camalka nebiga laga dayday ee sunnadiisa waafaqsan sala اllahu calayh ilaahay cibaadadiisana iyo u shirig yeelina waa camal daacada oo niyad saafiya oo khaalisa qofkuu kula rasuulku sal اllahu alayh wasalam uu sii wadaayo wuxuu tilmaamay camalka haddaan mutaabaca aanu lahayn ama isagii laga koobigaraynaya laga qaadanayay aan lagu dayan ma jiro man camila camala laysa calayhi amruna fa huwa raddu qofka cibaado sameeya aan sunnaha nebiga waafaqsanayn waa marduud waa la celinayaa buu rasuulku sal اllahu alayh wasalam riwaayo kale waxay ahayd man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddu qofka islaamka iyaga ku soo dara ismu ishaaro wuxuu tilmaamayaa wax xadidan man axdaa qofka ku soo dara fii amrina islaamka iyaga haada ee kan ah ilaahay dhammaystiray qofka wax ku soo dara fahuwa raddu waa la celinaya wixii xuna la soo kordhiye we iyo asxaabtu wixii wanaagsanay jideeyeen wa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin sunnuu noqday camalka cibaadadaa aynu qabanayno nooceeda kala duwan soonka salaada xajka sakada iimaanka sadaqada qur-aanka isku ka hadlaynaa waa cibaado caama ah. cibaadadaasi shardiga saddexaad ay leeda waxa weye asidq ashadq sidqiga macnihiisu waxa weeye tarku lcamali tarku lkasali fi lcamal qofku markuu wax qabanayo ee camalka uu qabanayo inuu ka ilaaliyo caajisnimada iyo cagajiidka waa inuu ka ilaaliya camalka oo niman munaafiqiin la odhan jiray ilaahay uu eedeeyayoo aanu ka dhab waxay qabanayaan markaasaa ilaahay wuxu uhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas markay salaada u kacaan way cagajiidayaan marka waxaynu ogsoonnahay wixii aad aad u jeceshahay shaqadaad aad u jeceshahay abateed iyo jacayl aad u hayso kama daashid waanaad ka dhabaysaa rasuulkuna wuxu uhi waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamannaa cala allahi alamaani caajis looma baahno almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almu'min adaciif mu'min qawiya iyo mu'min daciifuu nebigu kale tilmaamaya maxaa u kala farqiya muuminka qawigii waa ka camalkiisa ku xaragoodee tayeeye qiimo u yeela muuminka daciifkiina waa ka cagajiidka ah salaadeennan ka soo qaad inkastoo tusaalayaal salafka aynu soo qaadan doonno qof wuxuu imanayaa marka la eedaamo qofna waa gebgeblo xagga dambu ka imanayaa waa laba muumin labaduba laakiin qofna cibaadadii wuu xaslado xagga horuu ka yimi marka dambena sunnayaashiibuu guteeye wardigii qofna kii ugu dembeeye soo galay buu ahaa markii dambena kii ugu horeeye baxay buu noqday waa laba qof oo kala duwan marka asidqu fi lcamal camalka waa inaad ka dhabaysaa oo shayga loo yaqaano aljidiya jidiyadu waa dadaal aanad waxba la kala hadhayn hagrasho iyo waxaad la kala hadha ka ilaali camalka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa qodobka labaad uu noqonaya arkaanu cibaadadu waxay leedahay walaalayaal waa asraartii cibaadadaynu ka warramayn waxaa jira fiqiga cibaadada iyo asraarta cibaadada marka asraarta cibaadada iyo lataa'ifkeeda iyo nuxurkeeda inaad fahamtaa waa muhiim si camalku kugu macaanaado arkaan bay wax waliba leeyihin ku taagan yihin arkaanteedu waa saddex ka u waxa weeye alxubbu lilaahi tacaala inaad ilaahay jeceshahay wixii aad jeceshahay kada goysid mana ka daashid mana ka seexatid haddaad iminka cunno jeceshahay waad soo jeedaysa soomaalida dhallinyaradu ciyaarahay jecel yihiin toban saacadood buu soo jeedaya sbortiskii orodka uu jecel yahi wuu ku sii ordaya iskuulku u jaraya kuwa marqaama dee jecel yihiin kamana daalaan lacagta caruurta u huraan naftay duldhigaan goortu soo dhacaya yaqaanaa marka jacayl waa inuu qofku u leeyahay cibaadada jacaylkaana waxaa keenaya jacaylku ilaahay u qaba subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu uhi waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah dadka mu'miniinta iyagaa ilaahay aad u jecel jacaylaanay lahayn kuwa kale iska sheeganaya ela sanamyaashaanu kuwa qofka mu'minka ah uunbaa ugu badan jacaylku ilaahay jecel yahay jacaylkaasi wuxuu keenayaa inaad nebiga raacdo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii ciddii ilaahay jeceli rasuulkay ku dayataa calayhi salaatu wasalaam waa qodobkaas cibaadada arkaanteeda weeye cibaado jacayl weyday agajiid iyo caajis iyo googoyn ayaa ku badanaya dhandhanna ma yeelanayso waana ta culayska inagu awiye markaynu leenahay salaadda inaga rida iyo tira mayna daba socotaa iyo miyaan kici karayaa dhadhankii waxa ka qaaday jacayl la'aanta waa sirta cibaadada rukniga labaad ay leedahay waxa weeye alkhawfu min allaahi subxaanah inaad ilaahay ka cabsanayso ilaahay addoommaha wanaagsani waanay jecel yihiin waanay ka cabsadaan waxay og cidda dhibi kartaa inuu isaga yahay cidda dheef kartaana inuu isaga yahay isagay ka cararaan haddana ay ku cararaan siduu qur-aankaba ku yidhi fairuu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin fairuu ila allah ilaahay xaggiisa u carara innii lakum minhu nadiirun mubiin hadde isagaanaan idinka digaya isagaa ku jannayn kara kuna cadaabi kara rabbuna subxaanahu wa tacaala sabdiga rukniga saddexaade cibaadadu ay leedahay waxa weeye alrajaa waa inuu addoonku markuu cibaadaysanayo ilaahay wuxuu rajaynayaa raali noqoshihiisa jannada uu ku arkayo inuu jannada siiyo adduun iyo aakhiraba nicmadiisii buu ilaahay ayuu ka rajaynaya addoonku marka addoonkii yajmac bayna alrajaa'i waalkhawf labada arrimood buu jamcinayaa cadaabkiisuu ka cabsanayaa jannadiisana wuu rajaynayaa aayad baa ilaahay uu ku jamciyey saddexda arrimoodba ku sugan suurat lisraa ilaahay baa wuxuuhi ulaaika aladiina yadcuun yabtaquuna ilaa rabbihim اlwasiila ayuhum aqra wayarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaabah malaa'igtay gaalada qaarkood caabudeen cibaadadoodaasuu ilaahay deedifeeyey oo uu radiyey markaasaa ilaahay wuxuu uhi malaa'igta ay gaaladu caabudayaan ilaahaybaabay jecel yihiinay u dhowaanayaan weliba ayuhum aqrab malagga ugu sii darajo sarreeya ilaahay doonaya inuu u sii dhowaado waa xubbigii jacaylkii markaasaa weliba yarjuuna raxmata ilaahay naxariistiisay rajaynayaan wayakhaafuuna cadaaba ilahay cadaabkiisana way ka cabsanayaan waa arkaantii cibaadada suuratlambiya ilaahay wuxuu ka warramay malaa'igtii cibaadada badnaa markuu qisadooda soo gebagabaynayo wuxuu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat wayadcuunana raqaban warahaban wa kaanuu lana khaashiciin waxay u degdegi jireen cibaadooyinka cidi ugama dheerayn jirin yusaaricuuna fi lkhayraat haddana markay ilaahay caabudayaan waxay ahayn raaban warahaban rahaban jannadiisay jeclaayeen warahaban cadhadiisa iyo cadaabkiisay ka cabsan jireen markuu ilaahay sifeynayey cibaadada qiimaha badan ee habeenkii ay cibaadaystaan awliyadiisa iyo adqiyadiisa iyo mu'miniintu ilahay wuxuu uhi tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca habeenkii dhinacoodu dhulka wax yar buu qabtaa ee seexdaa in yar ayaa habeenkii seexdaa inta kale cibaaday u taagan yihiin khawfan wa damacan khawfan min cadaabih wa khawfan min ciqaabih wa damacan fii raxmatihi wa jannatih ilaahay jannadiisana way damacayaana way rajaynayaan haadihi alcibaada cibaadada qiimaha badani waa taa waxay culimmadu leeyihiin haddii ay dhacdo qofku inuu la soo taagan yahay un jacayl baan leeyahay keliya oo rajana aanu lahayn cabsina aanu lahayn fadaalika zindiiq waa munaafiqoo wuxuu qaatay aragtidii yuhuudda ila yuhuudda waxay dhaha naxnu abnaau wa axibbaa'u annagu waxaanu inamadii ilaahay iyo ilaahay kuwu jeclaa ayaanu nahay jacaylna jacaylkaa ay sheegayaanna rajana ma cabsina ma labada sifo mid damba leh hadduu qofku isu taago keliya cabsi aan lahayn rajo fadaaka khaarijiyun bay dhaa waxa uu hayaa khadkii nimanka la odhan jiray khawaarijta dhinaca rajaha inta iska dhigeen ayay dallaceen oo isku dallaceen dhinacii cabsida iyo khoofka khoofun bilaa rajaa sidaa bay ka xanaaqday caayisha markii gabadh khawaarijta ka ama ay u malaynaysa ay su weydiisay waxay tihi limaada taqdi اxaa'id الsawma walaa taqdi الصalaa caaishay gabadhu caadada lihi maxay soomka u soo qallaysaay salaadiina u soo qallayn weyday marka waxay leedahay salaada dumarku may qalleeyaan caadada wakhtigeedii dhaaftay dhiigga ay lahaayeen ee kade ilaahay wuu ka fududeeyey iyaduna waxay leedahay maana lagu adkeeyo way ka xanaaqday caaisha waxay tidhi axaruuriyatun anti ama kuwii khawaarijtaad ka mid ahayd meesha xaruuro la idhaahdo ee ka yimid macnaa halkaasay degeen oo xaruuriyiinna waa la odhan jiray fikirkaa aad adaygaa ah, qallafsan bilaa rajahaa ah, khawaarijta lagu yaqaana joojibait ilaahay ruqsadiisa aqbal ilaahay ruqsadiisa ayaynu aqbalaynaanu qaadanaynaa hadday dhacdo qofku cindahu rajaaun biduuni khawf qofkii rajaaun buu la soo taagan yahay cabsina wuu iska tuurayba wahaadaa murjiun bay idhaahdeen aw murjiyun aw saaxib alirjaa kaasina wuxuu ka yahay murji'ada nimanka murji'ada la odhan jiray islaamka gafay ba qalloocde fogaaday aragtidooda waxay ahayd laa taduru almacsiyatu maca aliimaan dembiga waxaa la idhaahdaa waxbaba qofka ma yeelo hadduu qofku ashahaadanayo laa taduru almacsiyatu maca aliimaan iimaanka iyagu laabtaasuu noogu jiraayo kol haddaannu ashahaadanno ah sida kubadunbu halkaa ku jiraya ma naaqusayo ahlu sunnuhuna waxay qabaan iimaanku yaziidu wayanqus yaziidu biaacaat wayanqusu bilmacaasi iimaanku khayrkiiyo cibaadadana wuu ku kordhaa dembigana wuu ku naaqusaa qalad weeye aragtida odhanaysa marka qof la waaliyo inuu yidhaahdo ina allaha qafuurun raxiim waar ilaahay dembi dhaaf wadaaddow idinkunbaaba wax adadkaynayae ilaahay waa qafuururaxiim haddaannu salaada ka tagnoon markaannu haleelna tukanno naba cadaabi maayo annagu dad muslimoo boqolkiiba boqolun baannu e, e, islaamoo adeer jannada waa noo diyaare hanagu adkayn dad dadka qaarkood wacdi dad kelmadahaasaa kaaga soo yeedhaya in allaha qafuuru raxiim wuu yahay walaakinahu shadiid lciqaab ciqaabkiisuna wuu ciqaabkiisa ka cabso jannada ilaa wuxuu kugu yaboohay ma jiroo ballan laguma qaadinoo naskuguma soo degin markaas saddexdaa arrimoodna waa arkaanta ibaadada waa shuruudii iyo arkaantii qodobka saddexaad aynu xusi lahayn waxa weeye cilmu اlcibaada aadaabta cibaadada waxaa ka midoo saddexaad laabudda min cilmi اlcibaada cibaadada waa lala yeelana cilmi yeelata waa lagama maarmaan ilaahay unbaynu caabudaynaa waynu soomaynaa waynu salaadaynaa intaasoo hawla baynu haynaa cilmigeediina ma hayno haadaa maa yamshi socon maayo war adduunyada ayaa sharkad ama qof markuu cid shaqo u diranayo muxuu yidhaahdaa muxuu su'aalaa dee siifigiisa soo lama weydiiyo iyo aqoontiisa iyo khibraddiisa wuxuu odhanayaa shaquu u geynayaa arjiguu u geysanaya waxa u horreeyu weydiinaya waa maxay horta halkeed ka soo baxday jaamacadeed ka soo baxday inteed soo shaqaynaysay yaad la soo shaqaysay waxaa hadduu gartana waa inuu ammaanadiisiiy waxaa iska eego oo aanu khiyaamaynayn hadduu idhaahdo miyi baan ka ima caladuul imika imikaan caladuul miyi ka imoo soo dhaadhacay wuxuu leeyaha insha alla khayr bay noqona iska tag haddii kalena wuxuu leeya raalle haw adeer shaqo laguma hele orod waxbaro hadduu naseexaynayo khalaas marka inaad tidhaahda calauul iminkun baan salaada bilaabay cidna la hadli maayo waan wadayaa un waxaa laga yaabaa inaad noqoto ninkii waalafoostada gunta dhaabinaya niyad keliya maa tamshi niyad wanaagsanoo quri kaa socon mayso wa maxaa u daliila qofka miyaan jaahil loogu cudurdaarayn maya hadduu qofku cilmiga haysto iyo ciddii bari lahayd rag iyo dumar madax iyo racyad waayeel iyo qof yar midna looguma cudurdaaro waa jaahil eega xadiidka rasuulka sal allahu calayh wasalam ee saxiixa ah nin baa masaajid ku soo gala halkaasuu ku tukaday salaaddii buu dhag ku siiyey wuu dhammaystiray wuxuus idhi maasha alla salaaddii ka ansaxdee nebigaagii salaam rasuulku uu yimi calayhi salaatu wasalaam assalaamu calaykum nebigu dirqi buu kaga qaaday salaantii riwaayadka qaarkoodna inaanu ka qaadin baabay sheegayaan wuxuu idhi salli fa innaka lam tusalli ora tuka maa tukanini hadda waa ninkii dhammaa tukaday waay nabiga lama jirqi kara asxaabigu oo lama murmaya amarkii wuu qaatay wuu tukaday mar labaad buu soo noqduu salaamay isagoo afartii ka soo laacayoo haddana wuxuu ihi salli fa innaka lam tusalli ora tuka tukanini mar saddexaad buu haddana tukadoo wuu soo noqdayoo markaasuu nebigu ihi salli fa innaka lam tusalli ninkii dee wuu dhagataagayoo wuu yaabayo waa toban ragcadood buu maraya saddex jeeroo min afaruu ka soo laacay waaya dabeetana uu isdhiibayo wuxuuhi ilaahay xaq ugu soo diraan ku dhaartaye intaa wax ii dhaamoon hagaajinayaan ma jiro waxibar nebiguna wuxuu doonayaa calayhi salaatu wasalaam inuu cilmiga ulu baahdo ilaa cilmi aad ciyaar ku heshay iyo sahal si yar buu kugu dhaafaa cilmi aad si adag ku baratayna waad liqdaa markiiba nebigana casharkii u horreeye la siiyeyba xiisaddu way ku adkayd malakuljibriil muxuu ku sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa intuu sidaa i qabtay buu ixafuujiyey bal ninka malag tuujiyey ka warran ulii ajnixatin manaa waulaaa warubaac malag intuu leegii un ilaahay ogyahay xataa faqadanii xataa balaqa minii aljahdu ilaa diiqadba aan galay buu oo culaysu i saaray malag casharkaa miyuu ilaawayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam suuratu iqra halkaasuu u dhiibay waxaynu uga jeednaa adugu waa taqaanaado dee ardayda markaynu ahayn casharka ama fadeexadi kaala kulanta ama lagugu dhangadeeyo meel buu maskaxda khaanad buu ka degaa xaafidada laydhaa ama khaasinada meel aanad weligaa xafidayn buu galaa marka nebigu wuxuu doonaya calayhi salaatu wasalaam ninkani inuu cilmiga u baahdo laakiin halkaynu uga jeednaa waxa weeye bal ninkii muu odhannin nebigu jaahil baad ahayde waa lagu cudurdaaray mu odhanine salaadihiisii oo dhammiba may ansixin waxaynu u daliishanaynaa cibaadadaad gudata cilmi la'aan ma ansaxayso ila xadiidkanaa u daliile saxiixa ah waa kan rasuulku sala allahu calayh wasalam miskiinkan muu bal in afartani kaa ansaxeeh wixii dambuun ha u noqonin markii dambe wuu saxay halkuu ka saxayna waxay ahayd meel salaadeennu in badanoo ka midii ka silicsan tahay oo amaa yusamaa fi larkaan adumaniina umaniinada salaadu arkaan bay leedahay rukni baa jira laydhaa umaniino umaniinadu waa maxay waa xasilooni rukuucda ictidaalka ka dambeeya sujuudaha fadhiga labada sujuudood udhexeeya intaaba markaad marayso waa in sii socodka iyo soo socodku kala baxaan oo qofku xasil markaad rukuucsantaha si fiican ugu nagaataa markaad ka soo toosta waa inaad si fiican isu taagtaa oo aanad u egaanin haanti ciirta ahaydee la lulayay sidaa iyo sidaa iyo sidaa loo weerhaaminayay ama digaagad hadhuur guranaysa waa inaanad u egaan laakiin waa inaad si fiican ugu degtaa ood ugu xasishaa fadma'anna biha buu ku xasil buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaa inooga caddaaday shayga cilmiga la yidhaahda inay cibaadadu lagama maarmaan tahay waxaan arkaa tusaale haddaynu soo qaadanno waaqiciya dhallinyaradee noo tukanaya maasha alla imkuwa fiicayn dhallinyarada damsaajkii dhallinyaraaba badan meesha tagtaba oo waa buuxaan laakiin wuu tukanayaa salaadiisiina waxa ku cad inay burayso oo muxuu samaynayaa surwaal yar oo lagu ibtileeyo dhallinyarada oo daba go-an oo ka mida dhaqankii ciyaalka shisheeyaha ayay soo qaateenoo markuu sujuudo uuba kala kacayba intii keliyahayda la qarin jiree dabada ayaaba muuqataba soo maydaan arag foolxuma ka dhacday foolxumo xumays baa la xumays baa la odhan jiray sawatayn baa la ydhaha af carabigana intiibaaba bannaanba uma haysto ninkaas u xaragoonayaa isagoo xagga hore banneeyey iyo xagga dambe waa isku miduun dee markaa dabadii baa muuqata markaa dee inaad u naseexaysaa loo baahan yahay oo aanad ka eryin masaajidkane ila waaba dibqigaaba ku soo galaybe inaad tidhaahda khayr allah ku sii halkaa cawra la yidhaahdaae waa khatare salaadaa burtee inaga qari nin weynna faydiddeeda halkaa la faydaa kuma fiicnee inaga qari hooyooyinkii hablihii u kaalay tahajudkiibayo way xiimayaanoo laakiin markaad saa u yaro eegto aguhu way wada faydan yihiin si ay qaxayaan <laughs> ama maaragtay cagihiibaa bannaan gacmihiibaa bannaan shalmadii way iska hilaabatay halkan jeebka qur ku tilmaamay walyadribna bikhuburihina calaa juyuubihinna dhuuntiibaa iska bannaan marka way dadaashay dee khushuucday khayr bay leedahay laakiin waxaa loo baahanya dee cagihii inay asturto xijaabkii sharabaadadii gashato oo maaragtay gacmihii qariso oo toob gacmo dheero aho dawaafkii sidoo kale iyadiioo guclaynayso dawaafaysa markay saxmad yaro gasho wayba faydanaysaaba ilaa jilibkay faydanaysaa dawaafkana waa salaad oo kale shuruuddiisa waxaa ka mid a ah cawrada la qariyo idan markaa waxan oo dhammi waa wax qofki iska fududaystay anugu dee kol haddaan ilaahay xaggiisa u jeedsaday khayr weeye khayr weeye laakiin cilmigii waa laga maarmaan cilmu lcibaada aadaabta ilaahay uu nagaga aqbalaya cilmiga cibaadada waa laga maarmaan cilmiguna waa laba qayboodoo fardulcayn iyo fardulkifaaya cilmigani waa ka loo yaqaano fardulkifaaya ee qof walba sidiisa u haysta waayeelka ugu weyn imminka hadduu idhahdo dhegtaa iga akhriya tobanka masale salaada ku saabsan maalin buu ku qaybi karaya midkaana intaasaynu kaga gudubnay qodobka saddexaad aynu u gudbi lahay waxa weeye qodobkii sheekuu iclaamiyey ibna baraarujintiisa aynu qabno almudaawamatu cala alcibaada joogtaynta cibaadadeenna cibaadaynu gudanayn shahrulcibaada si fiicanna waynu isula jaan qaadnay oo oh, maasha allah waynu camirnay masaajid waliba u buuxaa maalintii habeenkii waa camiran yahay waa ramadaan laakiin marka ay ciiddu timaado ee la kala dalxiise ee laga dareero masaajidkiiba waa haawanaya jamac ma jiro dadkii tukanaya badan baa ka dhacay salaaddii waa la iska daayay salaatuleylkii taraawiixda halkeedii qiyaamuleylkii geli jire bacda cishaa'iga waa la iska daayey soom sunnaa lama soo soomayo dadka qaarkood baa balwadii dib ugu noqday dabaday bannaanka waa la kala firdhay oo talow ma rabadaan baynu caabudayna mise ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu caabudayna ilaahay wuu ka digay camal intoo la dhisay haddana dib loo dubiyo waa casnimo iyo badownimo weyn weeye alla wuxu uhi walaa takuunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaafan ha la mid noqonina gabadhii xadhigga soohday soohday soohday soohdee markay adkaysay haddana dib u furfurtay culamaau tafsiir qaarkood waxay idhaahdaan waa tusaale ilaahay uu bixinayo qayb kalena waxay idhaahdaan gabadh wareersanoo irbadu dhinac ka saarantoo yaro waalan ayaa ahayd oo maka joogtay gelinka horena way soohdaa soohdaa soohdaa xadhiggaa gelinka dambena intii unbay dib u furfurtaa daa'ira halkii unbay ku soo celisaa taagantaa marka taasoo kale ha noqonina buulahay qofka intuu dhisay dhisay dhisay dhisay akoonkii khayrka buuxiyey ramadaan xaggaa u booday haddana shaydaankii la kacay gabadhaasoo kaleu la mid yahay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii qiimaha badnaa ka dhaxale waxaa ka mid ahaa allaahumma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaah waxaan kaa magan galay dibu socod baan kaa magan galay horumar dabadii intii aan horumar sameeyey ilaahw dib ha ii soo celini ilaan dalcad baynu saa u fananaynaa aynu jannada u marayno gaadhigu markuu dalcadda fananayo bisinkaa loo hayaa ilaa uu kugta gaadho markuu kugta gaadhona dee u sii daadegaya falaqtaxama alcaqaba waa caqabadan qur-aanku tilmaamaya markaa xagga dhexda ka soo degto waa musiibo haadaantaad ka dhacaysa marka nebigu wuxuu leeya ilaahayu intii aan horu maray yaanan halaagsamin aanan dibu noqonin dibu socod haddaad baqasho dibu socod dadunbaa sheega dowladaha dibu socod sheegee qofka dibu socodka ahi waxa weeye qofka cibaadadii ilaahay intuu macaasaday ka baxay haddana asxaabta uga digay oo ummaddu uga digay nabigu calayhi salaatu wasalaam sida aynu inaguba isaga digayno cibaado aad samaysay kadib inaad dib uga noqoto asxaabigii la odhan jiray cabdilaahi bnu cumar nin daayar buu ahaayoo jibba iyo qiiro badan nebigu markaa meel qurun buu ka calaamadiyey isagoo dhiirinaya wuxuu hi nicma rajulu cabdulaahi low kaana yusallii min alleyl cabdulaahi nin wanaagsan weeye hadduu habeenkii tukan lahaa inankii uu dhalay wuxuu leeyahay intaa kadib odaygii maba seexaninba oo nebigu walaagaygii intaasunbuu ku xidhay soo maaha in seexan jiray habeenka waxa kaa uga sii dhowga cabdilaahi bnu camr bnu caas oo daayartii ka mid ahaa isaguna jeclaa cibaadada haddii innaga laynagu muslaxayo cibaadada ama laynagu dhiirigelinayo nebigu isaga wuu ka joojinayo xakamuhu u hayey waxa uu lahaa kari mayse intaasoo salaada intaasoo soona intaasoo quraana ka kala jooji ka kala jooji ayuu lahaa nebigu ula hadla wuxuu ku uhi laa takun mila fulaanin kaana yaquumu leyla fataraka calaa macna xadiid war cabdilaahiyow hebeloo kala hadla mid noqonin habeenkiibuu cibaadaysan jiray markaasuu iskaga tegey ma waxaad u haysataa cabdilaahi bnu camr bnu caasoo qura inuu nebigu la hadlayo calayhi salaatu wasalaam maya dee isaga rasuul umuhayn keligii ummadoo dhan buu rasuul u ahaa rasuul caalamiya buu ahaa intii adduunyadu jirto isagaa rasuula nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadoo dhan buu la hadlayaa waxaad ka soo qaataa inuu adiga si toosa kuula hadlayo nebi moxamed markuu leeyahay hebeloo kale ha la mid noqon hebelkaa muu magacaabin suu u asturo ceebtiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkiibuu cibaadaysan jiroo wuu iskaga tegaye ninkaana caslimaa ku dhacdee ha la mid noqonin innagana nebigu saasuu mid walo innaga inaga midaba ina calayhi salaatu wasalaam cibaadada in la daa'imaa fadli bay leedahay koow fadligaa waxa kow ka ah waa min sifaati almu'miniin mu'miniinta sifooyinkooda waxa weeye inay cibaadadooda joogteeyaan ilaahay baa wuxuu uhi waladiina hum calaa salaatihim daa'imuun waa kuwa salaadooda daa'ima eekata u fiirso mu'miniin baa ilaahay u ammaanaya cidina ka inoogama baahi badna ammaanta ah waxay daa'imaan daa'imaan daa'imaan intay nool yihiin salaadooda baa ilaahay waxa labaadoo fadliga cibaadada marka la joogteeye tilmaamaya wasiyatullaahi likhayri khalqi khalqigiisa intii u khayr badnayd oo ambiyada iyo rususha ah ilaahay wuxuu u dardaarmay joogtaynta cibaadada ilaahay baa u dardaarmay oo nebi moxamed ilaahay muxuu uhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa yaqiintoo geeridii ay ku imanayso nebiguna ilaahay wuu caabudayay ilaa geeridu ay u imanaysa markuu sakaraadku hayaybuu cibaadaysanayay qof fulaya ama daciifi wakhti aanu salaad iyo cibaado soo qaadeen ayuu nebigu cibaadaysanayay waa wakhti uu baaxaadegayo oo uu leeyahy inna lilmowti sakaraat mowtku sakaraat buu leeyahay oo wejigiisa uu kolba biya ku shubayo oo kolba uu suuxayo oo miyir doorsoomayo nebigu ayuu haddana leeyahy salaadii ma gaadhay salaadii ma la tukaday haa biyaa loo dhigaya waa lagu shubaya waa lagu qaboojinaya waa loogu maydhaya kolba wuu yala tukanaya fadhiguu ku tukanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay dembiga hor kii dambeba wuu ka dhaafay adigoo rasaysan oo dembi xambaarila maxaad u malaynaysa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiintu ilaa intay ku imanayso yaqiintana isagaa fasiro walyaqiinu huwa almowt waa geerida waxa ilaahay uu la hadlay ee ka warramay ammaanay amarkii ilaahay inuu qaatay nebiyullaahi ciisa wa awsaanii biاsalaati waazakaati maa dumtu xaya ilaahay wuxuu ii dardaarmay salaada iyo sakada inta aan adduunka joogay noolahay intaan ifka ku noolahay isagoo yar oo mujaabaa ilaahay ku ababiyey eraygaas xikmadaabaa ka soo butaacay dhaxalgal buu inoo noqdo ilaahay inagu inoo sheegaya subxaana wa tacaala faa'iidooyinka waxaa ka mida axabu alacmaali oo dhan ilaahay wuxuu u jecel yahay kaad joogtayso boqol ragcadood haddaad caawa xidhiidhiso laba aad joogtaysaabuu ilaahay ka jecel yahay haa shaqada adduunyadana bani aadamku waa caynka ah iminka qofka shaqo loo diro qofka had iyo jeer rikoorhka shaqaalaha hayaa wuxuu ku xisaabtamaa unka shaqadiisu joogto tahay wixii uu qabanaya aan naaqusin aan dhimin sidaasun ku wada kaasaa lagu xisaabtamaa laakiin ka maalinna caatifad iyo jibbe la soo gala xaggaa uga baxa toban cishana iska taga laguma xisaabtamo waxa la ydha hebel waan yar fudud yahay uu wareersan yaho laguma talageli karee shaqaalo rasmiya inoo qora baa laydha waayo shan cishana xagga kale u inooga baxayaa tobanna waynu waayaynaa camal ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camalku addoonku joogteeyo xadiidkii saxiixa ah buu nebigu saa ku yidhi calayhi salaau wasalaam axabu alcamali ila allahi adwamuhu wain qalla wain qalla haba yaraado haba yaraado adigu waabaad yaraysanaysa saddex ragcadood oo witriya ayaad joogtaysay sunnaha cishaa'iga marka aad tukato kadib habeen walba waxay ka fiican yihiin marmar aad boqolaal ragcadood tukato axabu alcamal axab amal baa lagu leeya amal ilaahay camalku ilaahay u jecel yahay caaishana waxay leedahay nebi maxamed markuu camal bilaabo wuu joogtayn jiray camalkaa isaga ah hadduu rasuulku bilaabo joogtuu ka dhigi jiray ma jari jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu usoo gudbaynaa amaraat lmudaawama qofku inuu camal joogteeyo cibaado ah, maxaa midho ka helayaa midhahaa inaynu isu sheegnaa waxay ka faa'iidata waynu macaansanayna waynu muudsanayna waynu muudsanaynaayoo waynagu degayaanoo wayna dhiiri gelinayaan ta u horraysaa waxa weeye midhaha laga qaadanayaa ziyaadatuliimaan iimaankaaga kordhaya iimaankaagu wuxuu ku kordhaa camalka daa'imkae joogtada ah wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam marka nin aragtaan isagoo masaajidka uun ku soo noqnoqonaya wuu ka tegey wuu soo gelaya wuu ka tegey wuu kusoo noqonaya wuu kusoo noqonaya iimaan uga barkhaati kaca buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa mid waxaa kalou tilmaamay calaykum bisidqi waa runta ogaada ila runtu waa cibaadae fainahu yahdii ila albir wاlbiru yahdii ila aljanna samafalku kugu hanuuninaysa samafalkuna jannadu kugu hanuuninaya marka runta joogteeya jannada idin geynaysa waxa labaadoo laga faa'iidaa albucdu can alafla albucdu can alkhafla qofku hadduu cibaadada joogteeyo haafil ma noqdo aafil waa maxay oo qofka nolosha ka dhacsan dadku waa daakir iyo haafil qof daakira oo sirta nolosha fahamsan oo xayaatada macnaheeda fahmaya iyo qof haafila inaguba markaynu qof dhageynayna waxaynu hebel waxba ma oga maa yadri xaal halla ma oga baynudhaa qof dhaliilayno kanina kol haddaanu ilaahay ogayn waxba ma oga aqoon kasta ha sheegto dayax gacmeedka hadduu tago badda hadduu quuso meel walba hadduu kaaga soo warramo oo aanu ilaahay ogayn waxba ma oga waa aafil marka kaafilnimadaad kaga fogaanaysa ilaahay baa wuxuuhi wadkur rabbaka fii nafsika taضarucan wakhiifa waduuna اljahri min alqowli biاlguduwi wاlaasaal walaa takun min alghaafiliin ilaahay xus adigoo gooniya adigoo isu dhuldhigaya adigoo ka cabsanaya gelinka horiyo ka dambeba hadalka kor ha u qaadin ha noqonin kuwa kaafiliinta ah macnaheedu waxa weeye cibaadada joogteeyoo qaafil ha noqonin qaafil quful ku jabsan yahay ha noqonin ayaa ilaahay uu leeyay subxaana wa tacaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qafladda in lagaga baxo cibaadadanaynu rabadaantii soo waday iyo sii wadiddeeda markaase xadiid saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi man qaaba bicashri aayaatin lam yakun min alkhaafiliin qofka habeenkii toban aayadood ku cibaadaysta laguma qoro liiska kaafiliinta waman qaama bimiati aayatin kutiba min alqaanitiin boqol aayadood qofka ku cibaadaystana waxaa lagu qoraa liiska dadka qunuudka manaa daa'iciinta ilaahay aad u adeeca waquumuu lilaahi qaanitiin waman qaama bialfi aayatin kutiba min almuqaniriin qofka kun aayadood habeenkii ku cibaadaystana waxaa lagu qoraa dadka kaydka weyn leh muqandiriin akownkoodu khayrku dadkuu buuxo marka dadkii habeenkii cibaadaysanayu saddex u kala saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam qof gaabinaya mid dhexe iyo mid dheereeyey midi waa abucashara ah, toban weeye itaalkiisu toban aayadood midina waa boqol leh midina waa kun leh inawkeebaynu nahay tee malaha taba abucasharaha rabadaantii baynu yaro dadaalno abuumi aynu malaha rabadaantiiba marka la isku wada daro suuradaha gaagaaban baynu boqol ku dhowaynayni laakiin marka rabadaan laga yimaado waynu dadaalay haddaynu casharahaa ku loodino casharu dee waad suuradaha gaagaabanun waaya marka muqandiriin kun aayadood waa muqandir waa qof tegay weeye qur-aanku waa imiso imise aayadood dee lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon aayadood weeye waxa weeye qayb dhanoo qur-aankiyabu qaatay intaa muxuu nebiguu sheegaya waa tartan tartan buu ina gelinayaa bal adigu saddexda iminka haddii la idhaahdo ganacsatada halkaa cidda u baxdaa waxay soo helaysaa qof intaasu helaya qofna intaasu helaya albaabka kakagalainta albaabka albaabka tobanka iyo albaabka boqolka intoo laga tagaynu ka isku qabsan lahay kan kuyuugiisu aad buu dheeraanaya ka casharahana kuyuugiisu arbacatu nafar buu noqonaya maxaa kalifay dee kan lacag buuran baa laga helaya soo maa meesha lagu yidhi toban shilin baa laga helaya iyo kun shilin toban dolar iyo kun dolar maxaad u malaynaysaa magaaladu keebay kuyuu galaysa marka kanna waa kuyugii jannada hadda kuyugii jannada weeye kan kunkuna amarada iyo midhaha laga goosanaya camalka la joogteeyo waxaa ka mida waa sabab limaxabat illaahi ilaahay baa kugu jeclaanayo nebigu wuxuu leeya walaa yazaalu cabdii xadiia qudsiga walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba addoonku wuxuu igu soo dhowaanayaa sunnayaasha ayuu badinayaa badinaya ilaa aan jeclaado ayuu ilahay xadiiulqudsigu yihi markaan jeclaadana xubnihiisoo dhan baa noqonaya anaa ilaalinaya waxaa ka mid ah faa'iidooyinka waa sababun lilnajaati fi shadaa'id marka arrinku kugu adkaado ilaahay wuxuu kugu falajadaa kugu furdaamiyaa waa cibaadada aad joogtayso nebi ambiyada ka midaa ah nibiri baa liqay markuu nibirigii liqay muu odhanni iska aamusaata meel laga hadla iyo meel laga cibaadaysta iyo meel laga ducaysta toona ma joogtila iska aamusma odhanoo ismuu dhiibin bartaasuu ka soo dhawaaqay falowlaa annahu kaana min almusabbixiina lalabiha fii badnihi ilaa yowmi yubcaثuun fanabadnaahu biاlcaraa'i wahuwa saqiim haddaanu halkaa ka soo dhawaaqi lahayn nebi yuunus oo aanu halkaa ka soo tasbiixsan lahayn weligii halkaasuu ku jiri lahaa buu ilahay farajka maxaa loogu furay halkaasuu ka dhawaaqay fanaadaa fi ulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ilaah ilaah kale ma jiro cid iyo ciirsi ambidaae anigaa daali noqdee ilaahayow ii hiiliyo ii gurbo caloosha dhexdiisii baa laga soo saaro bannaankaa la soo dhigay marka maalintay kugu adag tahay ilaahay waxaad ugu tawasulaysaa camalka qiimaha badan ee aad joogtayso faa'iidada shanaad waxa weeye waa habaatu اljri cinda alcajs oo waa arrin weyn haddii cibaadadaadu ay joogto noqoto habeen habeenka dani kuu run sheegto duruufi kugu timaado waa lagu sii qorayaa un liiski waa laguu sii qorayaa sidii qofkii shaqaalahaaye intoo la fasaxay shaqadiisu wanaagsanaydee layidhi labada biloodeed maqantayna mushaharkuu kuu soconaya reerkaaga iska wado qofkii wuu bukooday safar buu galay waa loo qorayaa ajrigiisi cibaadada marka uu joogteeyo rasuulku wuxuu leeyay sal allahu calayhi qofku marka idinkamidii markuu bukoodo ama safro waxaa loo qorayaa camalkii uu samayn jiray saxiixan muqiima markuu caafimaadka qabay camalkuu qaban jiray waa loo qorayaa markuu musaafirka noqday camalkii uu kolkuu nagaa qaban jiray waa loo qorayaa adoo iska jifaa laguu qorayaa koob iyo tobankii ragcadooded habeenkii tukan jirtay adoo gaari saaran ama dayuurad baa lagu qorayaa salaatuleylkii habeenkii aad tukan jirtay iyo wardigii qur aad akhri jirtay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisu waa ballaarhan faa'iidooyinka laga helo waxaa ka ah sababun limaxwi dunuub waa markaad camalka joogtayse amaradiiyo midhaha laga goosta waxaa ka mida ah, ilaahay dembiguu kaaga dhaafaya in yaroo aad maanta gashay waa la tirtirayaa in yaroo oo kalaad gashay waa la dhaafaya ila waxbaa ku soo fuulay waad iska reebaysa sida qofkan had iyo jeer marka uu shaqeeyo ee uskaga iyo boodhku uu soo fuulo xamaamka galo wuu reebayaa ka warran hadduu shaqaynayo oo uu dhididayo oo boodh iyo daqiiq ay qabsanayaan oonu maydhanayninba waa kuwa soomaalidu ka mahmeyi gacangeel jiro kor looma maydho ila weligiiba muu maydhine way sii fidaysaune nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramo waxa uu leeyahy intaynaan xadiidka gaadhin aayadda eeg ilahay baa wuxu uhi aqimi asalaata darafay annahaar wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikra lidaakiriin aqimi asalaa salaadda oog labada gelinba gelinka hore iyo gelinka dambe habeenkii maalintii xasanaadkaa aad samaynaysaa sayi'aadkaagay reebayaan waa iskiisad sida khadka loo masaxo kale saasaba u masaxaysa marka isku dembi ma aha iskuna muuqaal ma aha qofka marka mar walba cibaadaysanaya iyo ka bilaa cibaadada qofna wuu dhooban yahay waxbaa saarsaaran oo ku rasaysan qofna wuu iska reebayaa kolba kolba intuu la roorayuu iska reebaya muuqaalkaas nebi maxamed wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam salaadaha salaadan iyo tii kale jumcadii hore iyo jumcada dambe rabadaan ilaa rabadaanta kale inta u dhexdhacaysaa dunuubta lagu dhaafaa haddii kabaa'irta laga dheeraado dee kabaa'irtiina waad ka toobadkeenaysaa mar walood salaad aad eh, salaaddii ka baxdana maxaad leedahay ee qofku markastuu kastuu tukado muxuu odhanayaa u horreeya astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah wardiga waa inta usoo soo horraysa kabaa'irtii aad gashayna waa adiga ka istikfaar dalbay macnaheedu waxa weeye mar walba waad saladaynaysa xaggay isaga iman karayaan qofkii camalkiisu joogtada ahaa iyo kii jarjarayay isma barbar iman karaa waxa toddobaadoo faa'iide iyo midho ah sababun lixusni اlkhaatima hadi ahamu shay khaatumadaadu inay hagaagto waxa kuu faa'iidaynaya in camalkaagu joogto yahay wamaa tadri nafsu maada taksibu hadaa wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut aroorta waxaad calfan doontana ma ogdid sheekhow meelaad ku dhiman doontana ma ogid inaad dhimanaysiiyo in kalena ma ogid maxaad ku daynaysaa camalka bilee kani noqoy kii kuugu dambeeyey wa khitaamuhu miskun maad kaga dhigti khaatumada qofku inay wanaagsanaato waxa ugu dhow oo ugu dhow yahay markuu camalkiisu joogta yahay rasuulu wuxuu leeyay sal allahu calayhi wasalam qofku ilaahay khayr la doono idaa araada allahu bicabdin khayran istacmalahu calaa macna xadiid qofku ilaahay kolkuu khayr la doono wuu howlgeliyaa istacmalahu asxaabtu tafsiir bay nebiga ka dooneeno waxay dhahen maxaad uga jeedaa wuu camalgeliyaa waxaan uga jeedaa camal wanaagsan intuu waafajiyuu nafta kaga qaadaa isagoo camalkii wanaagsanaa wada saasuu leeyay rasuulku sal allahu calah wasalam marka khaatimadaadu inay wanaagsanaato waxa u sabab noqonaya de adigoo masaajidkii fadhiya adigoo soomaya adigoo sadaqadii bixinaya adigoo cilmigii ku jira adigoo wanaaggii wada ayaa lagugu yimi ammaanadii khalaas shaabad wanaagsan baad haysaa nin shaaciraha ka gabyayooo wuxuu tilmaamayaa safar baad ku jirtaaye sahayda u dambaysaa mid suubanoo saxa ha noqoto camal ah tasawad liladii laa budda minhu faina almowta miiqaat اlcibaadi watub mima janayta waanta xayu wakun mutanabihan qabla اrugaadi satandamu in raxalta bغayri zaadi watashqى id yunaadii kalmunaadi atarضىa an takuuna rafiiqa qowmi lahum zaadu waanta bغayri zaadi ninkaa shaacirkaa wuxuu leeyahay warusahay qaada malagii ama geeridii lamahuraanka ahay almowtu miiqaat lcibaad ballanka addoommaha ka dhaxeeya ay kollayban wada marayaa waa geerida waxaad ka toobad keentaa intaad nooshahay dunuubtaad gashay intaanad dhul dhicin baraarugsanow haddaad sahayla'aan halkan ka ambabaxda aroortaad murugoon markuu malagu dhawaaqo kuwaad guuldaraysan miyaad raalli ka tahay buui atardaa an takuuna rafiiqa qowm inaad qolo raacdo lahum zaadun wa anta biayri zaad sahay bay sitaan adiguna bal imminka haddii la safrayo oo dadku nin waliba jicsinkiisa iyo lacagtiisa iyo raashinkiisa soo qaato adigu miyaanad nacasnimo iyo doqoniino u arkaynin inaad dadka keligaa iska raacdo adigoo faramaran saasaad ka dhigantahay haddaad adduunkan ka sahay qaadan weyda bule shaacirkaas waxa sideedaad oo camalka la joogteeyo laga faa'iidaa sabab lidukhuuli aljanna jannada ayaa lagu galaa jannada miftaaxeedu waa camalkaagii joogtada ahaa wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannati carduha asamaawaat wاlard uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i wdaraa'i wاlkaadimiina alkayda wاlcaafiina can اnnaas ilaa aakhir aaya degdega buu ilaahay leeyay jannadaa u kala dheereeya sidaad u socoto u socotaabaad daf odhanaysaa adigoo camalkii joogtada wada waxaynu intaa uga gudbi lahayn oo qodobka saddexaada ah asbaab mudaawamati cala aacaat waa arrin muhiimoo waa xaggii la talintay la xidhiidhaa tubtii baynu qabsannay ramadaan waynu macaansannay cibaadadii oo waynu sugunnimo isku aragnay jannadana allah isku keen aragsiiyo adduunyada awliyadii iyo axbaabtii masaajidada ku wada cibaadaysanaya camalka khayrkale ku saaxiibka ahaa waxay leeyihiin suuqyo jannada ka midahoo ay isugu yimaadaan oo ay ku farxaan ayay leeyihiin qur-aankuna wuu ka warramay waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun qaluu ina kuna qablu fii ahlina mushfiqiin famana allahu calayna wawaqana cadaaba samuum ina kuna min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru raxiim waxay leeyihiin aan adduunkii markaynu cibaadaysan jir ina kuna min qablu nadcuuhu waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun waa ahlu janniyo intaysu soo hor fadhiisteen ayay sheekaysanayaan yatasa'aluun way isweydiinayaan bimacnaa way yataxadau bacduhum bacd waa sheekaysanaya markaasaa waxay cabsidii iyo cibaadadii ayay dib u qiimaynayaan waxay leeyihin innaa kunnaa min qablu nadcuuhu ilaahay baynu caabudi jirnay markaynu adduunyadii joognay markaasaynu eh, ka cabsan jirnay innagoo ehelkeennii dhex joogna fawaqaanaa cadaaba samuum markaasuu cadaabkii inaga badbaadiyey waar laba arrimood aynu siganaye adduunyadii markaynu joognaye laba arrimood baa ilaahay inagu cawilay cabsidiisii iyo cibaadadii waynu ka cabsan jirnay inagoo reeraheennaba joogna wakhtigay dadku iskilaawaan waanaynu soo cibaadaysan jirnay labadii baynu u aynay waa caalamka kale ee dambeeye ee lagu cawaynayo ayaa ilaahay farxaddiisiiy uu noo soo naqilaya inoo sheegaya subxaana wa markaas daacada haddaba sababaha kuu keeni kara inaad joogtayso waxa kow ka macrifatu amaratiha midhaheeda inaad garanayso haddaad camalka joogtayse maxaad ka macaashtaa sideed shay aynu soo sheegnoo daliile ayaa laga macaashaa qofka taa garanaya iyo qofka aan garanaynin dee cibaadadii isku sii u qiimayn maayaan eeg khadir nebi muuse wuxuu ku yidhi khadiro waan ku raacaya cilmi baan kaa faa'iidaysanayaa khadir nebi khadir inuu nebi yahay baa raajixee wuxuu ku yidhi wa kayfa tasbiru calaa maa lam tuxid bihi khubran oo sidee baad ugu sabraysaa waxaanad aqoonu lahayn cilmiga iyo hawsha aan gelayo sirtiisa iyo xigmaddiisa ma fahmi karaysidoo ma xejisan karaysid budhadeer arrin waxa ku sabra nuxurka ku jira qofka yaqaana cibaado waxa ku sabra faa'iidadeeda qofka garanaya ee intaasoo midhaha garanaya waa mid alkhawfu min suui alkhaatima inuu qofku garanayo khaatumadu inay ka xumaanayso hadduu cibaadada ilaahay iskaga tago u fiirso qofkiioo sii dhimanaya erayadiisii ilaahay noo soo gudbinaya alla wuxu uhi waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowtu fayaquula rab lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faashadaqa waakun min asaalixiin walan yuahir allahu nafsa ida jaaa ajaluha wallaahu khabiiru bima tacmaluun cibaadaysta oo cadiyada iyo waxbixinta ku cibaadaysta buu ilaahay yidhi intaan ammaanada laydinku imanayo nafta dabeetana mid idinka idinka mid isagoo qaylinaya aanu odhanin ilaahay wax waxbixiya ii kaadi ilaahayna wuxuu hi naf haddii ajasheedu ay timaaddo uma kaadiyo fursaddaas way ku dhaaftay bacda fawaati lawaan tamanigaagaasi waxa weeye iyo rabitaankaagaasi wakhtigu ku dhaafay kadib ayuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa arrin aad iyo aad u baahan salafuna saalix iyo wanaagsanaa aad bay uga warwari jireen khaatumadooda hadeeg iyagoo cibaadaysanaya oo cilmileh oo layaab badan oo habeenkii taagan khaatumadaasay ka warwari jireen waayo arrimu inay kala kici karaan ayuu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam oo qof soo cibaadaysanaya khaatumada ka xumaan karto oo qof faajir soo ahaa khaatumada hagaagi karto imaamu maalik ibn anas waa sheekhii madiine saaxibuulmadhab kaana yaquumu dhuula leyl qaabidan calaa lixyati habeenkii intuu istaagaa wuu garhkasaa u jiidi jiray isagoo cibaadadii ka soo faaruqay yaa rab qad calimta saakin aljannati min saakin inaari fa fii ayi daarayni manzilu maalig ilaahayow waad kala taqaanaa inta jannada gelaysa iyo inta naarta gelaysa way ku kala calaansan yihiine talow ninkan maalig la yidhaahdaa halkeebuu ku dambaynayaa ilaahayow talo halkeen ku dambaynaya habeenkii o dhanna wuu taaganya u cibaadaysanaya imaam sufyaan thawri caabid weynna uu ahaa isaga qudhiisu saaxibulmadhab buu ahaa madhabtiisii umbaan la faafinin yashtadu qaliqan min asawaabiqi waalkhawaatim waxay leeyihin saaxiibadii wuxuu aad uga warwarsanaa wixii hore tegay iyo iyo khaatumadaba wa kaana yabkii wayaquul intuu ooyaabu odhan jiray akhaafu an akuuna umma alkitaabi fii ummi alkitaabi shaqiyan akhaafu an uslaba aliimaanu cinda almowt waa ilmaynaya markaasa wuxuu le waxaan ka cabsanayaa inaan ku qoranahay lowxulmaxfuudka mid shaqi ah waxaan ka warwarsanaya inuu iimaanku iga siibto markaan dhimanayo dadkii saalixiinta khaatumadooda saa uga warwarsanaa marka khaatumadiisaa ilaahay u hagaajinayaa qof waxaa ku sugan saxiixu lbukhaari ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu leey allahuma innii acuudu bika min cadaabi annaar wa cadaabi alqabri wa fitnati almaxya waalmamaat ilaahw cadaabka qabrigaan kaa magan galay oo cadaabka weynkaan kaa magan galay oo fitnada nolosha iyo geeridaan kaa magan galay fitnada geeridu waxa weeye qofku inuu karkaarka weydaarto khaatumada seego allah inoo hagaajiye khaatumada waxa saddexaad oo inoo sahli kara camalka inaynu sii joogtayno albay'atu asaalixa dad wanaagsan iyo deegaan wanaagsan inaad ku nooshahay deegaan wanaagsan iyo dad wanaagsan inaad la nooshahay wax sahlan ma aha gaal ceraystay oo abuubidaara oo inkaarqaba ah qofka ag jooga dhimbiilaa ku duulaya oo ku daadanaya mu'min taqiyahoo wanaagsanoo wardiyaya qofka ag joogana waxa raxmad baa ku daadanaysa idan nebigii ambiyada oo dhan u fadli badnaa rasuulullaahi moxamed sayidulawaliina waalaakhiriin ayuu ilaahay la hadla wuxu uhi wasbir nafsaka maca alladiina rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya walaa tudic man akfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wakaana amruhu furudaa wasbir nafsak baa ilaha leeyay naftaada waxaad ku xejisaa dadka ilaahay gelinka hore iyo gelinka dambe caabudaya la fadhiyo ha ka tegin fuqarada masaakiinta addoommaha dadkaa lagu leeyahay waa dad hoose low kalaas weeye la noolo oo la joog ha u tegin baa ilaah uhi kuwa qalbigu xidhan yahay ee inkaartu ay ku dhacdo indhahaagu yay kuwaa eegi qalbigu qalala ee gaalada ah gaalada waaweyne quraysha ku odhanaya annagaa maalqabeenahoo magac leh haw tegin masaakiinta la cibaadayso la noolow dadka wanaagsan inaad raacdo oo saaxiibadaadii aad beddasho xumaa waxay kaa saacidaysaa inaad cibaadada sii waddo waxa afraadoo inaga saacidi kara cibaadada inaanu sii wadno aliqtisaadu fi lcibaada inaynu dhexdhexaad ku wadna cibaadada oo qadar aad kari karto inaad cibaadada qaadato xadiidkii saxiixa nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam iklafuu min alcamali maa tutiiquun war camalka waxaa qaadataan intaa kari karaysaan isqiyaas naftaada markaad eegta caafimaadkaaga markaad eegto mashquulkaaga markaad eegto daalkaaga soomka inteed kari karta salaadda inteed kari kartaa wardiga qur-aanka inteed kari kartaa sadaqada inteed kari kartaa ismiisaan jibba uun ha la soo boodin hadhowna ha joojin laakiin waxaad leedahay salaada waxaad kari kartaa shan ragcadood habeenkii shantaasun ku dayso qur-aanka waxaad kari kartaa xisbi inaad joogto ka dhigto ood labadii biloodba mar dhammayso intaa ku midtid shan iyo toban daqiiqo maalin walba sadaqada waxaad kari kartaa faralka kadib intaasaad maalin walba kari kartaa joogtee marka camalka qadarka aad karayso waxaad gashanaysaa shaaraad laegtay inaad laegtay ayaad qaadanaysa waxaa shanaadoo kaa saacidi kara adducaa inaad ilaahay barida subxaanahu wa tacaala oo sideenaba labaynu isku daraynaaoo dadaal iyo ducaynu isku daraynaa duco keliya ku joojin mayno oo dadaal baa loo baahan yahay dadaal keliyana ku wadi mayno ducadu waa lagama maarmaan ila waafajinta ilaahay baa leh rabbanaa laa tusi quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab waa ducadii ilaahay oo quluubtayada haduwin allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ku ducaysa buu yidhi mucaad binu jabal nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaad igu garab gashaa xuskaaga iyo cibaadadaada waxaynu u dambaysiinaynaa qodobka shanaadee baxigeennan ah xowla alcibaada namaadij min asalaf fi lmuxaafadati cala alcibaadati waalkhushuuci bal arrimahan aynu sheegayno hadday thiyari noqdeen ama ay noqdeen qaar aynu sheegnay oo cilmi ahaan aynu sheegnay yaa camalgeliyey dadkii camalgeliyey in tusaale aynu ka soo qaadno oo weliba haddaad odhan layd nebiga iyo asxaabtu dadka way ka awood badnaayeen oo asxaabtuna qarnigii gacmihiisa uu ku tababaray buu ahaa bal dad ka sokeeye aan tusaale ka soo qaadanno oo tusaalayaashoodu taariikhi ay oo maraajicdeenna iyo kutubaha waaweyn ay noogu qoran yihiin iyadoo la tanqiixiyo la hufay oo loogu talagalay dadka dambe inay ka sahay qaataan sida imaamu dahabi kitaabkiisa weyne tobanaanka mujalladee laydhaa siyaru aclaami nubala dadkii nubalada ahaayee dadkii khayrka ku fogaaday ee khayrku biyodhigay taariikhdoodii ayuu mid walba soo ururinayaa oo mucjisaad u egoo la yaab leh odanaysa qof bani aadam waxaan ma karin aan ka soo qaadan intaad kaga dayan lahayd hebello kale oo adduunyadu duufsatay ama qalbiguu qalalay ama meel kale ku faruw xidhan bal kuwanaynu eegaynaa rabiicatu bnu yaziid ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin caabida wuxuu leeya maada weliba salaadaynu tusaale soo qaadanayna waayo cibaadooyinka kale oo dhammi salaaday soo hoos galaan hadduu qofku salaad sax yahay soonkiisa iyo sadaqadiisa iyo wardigiisa iyo ashahaadiisa waa fiican yihin salaada ka tago khayr kaleba ma hayaba salaaddii hadduu ka tago wax kaleba lagama sugayo marka tusaalayaasheenna waxaynu u badinaynaa culimmaduna ay u badin jireen salaadda liannahaa cimaadu diin waa tiirkii diinta rabiicatu bnu yaziid wuxuu leeyahy maa adana almu'adinu lisalaati اdohr mundu arbaciina sanatan ila wa ana fi lmasjidi ila an akuuna mariidan aw musaafiran mujalladka shanaad siyaru aclaami nubalaa buu dahabi ku soo naqilaya wuxuu leeya war nimanyow afartanka sana ina dhaafay mu'adinku ma adaamin ilaa hadduu adaamay masaajidkaan taagnaa afartan sannadood bal ka war afartankaa sannadood mar kasta oo mu'adinku aadaamayo masaajkaan taagana ilaa laba xaalo mooyaane inaan ama jiifo oon isqaadi kari waaye ama aan magaalada ka maqan oon musaafirahay mooyaane haddaan deegaan hoon joogo mu'adinku wuxuu aadaamaya anoo soo ligan oo halkaas safalawalka soo taaga nin qura maaha qisada noocaas cidday ka dhacday wax soo noqnoqda weeye yaxya bnu maciin baa wuxuu leeyahay waxaan ka warinayaa yaxya bnu saciid alqataan labaduba waa muxadisiintii culimmada bukhaari iyo muslim shuyuukhdoodii weeye yaxya bnu saciid alqataan wuxuu idhi innahu lam yafutu azawaalu fi lmasjidi arbaciina sana afartan sano aniga imaba dhaafinba zawaalku ilaa inaan masaaj ku sugnahay mooyaane zawaalku wuu ka horreeya adaanka intaan laba adaamin anugu afartanka sane u dambeeye masaajidkaan sii taagnaan jiray oo markay caynka leeya miyaan is ammaanayaan isma ammaanayaane daday hanuuninayaan bay casharo u dhigayaan oo qofka marka aad leedahay ha kugu xidhiidhsamo taariikhdaada wanaagsan waad sheegi kartaa saciid ibnu lmusayib taabici jaliiltaabici jaliila buu ahaa oo lagu yaqaano cilmiga fiqiga xadiidka tacbiiru ru'ya waxyaabo badan wuxuu leeyahay maa faatatni takbiiraة اlأuulى mundu hamsiina sanaة wmaa nadartu fii qafaa rajuli fi salaati min hamsiina sana ibnu khalkaan waxa uu ku soo naqilaya kitaabkiisa la ydhaa wafayaat اlacyaan waxa uu leeyahay ibnu saciid musayib eh, allahu akbarta u horaysa imaamku imay dhaafin kontonkan sano ee tegey manay dhicin buuhi anigoo salaada ku jira nin qadhaadkii inaan arko bal hadda fiirso nin qadhaadkii inaan arko may dhicin in aniga qalaadkayga la arko mooyaane maxay ka turjumaysaa weligay safarowalkaan <laughs> ilaa safarowalka markaad taaganta gidaarunbaad arkaysa nin qadaadkii arki mayse dadkuna qadaadkaaguunbay arkayaan anugu konton kan sanee u dambeeyey buui nin qadaadkii maan arag anoo tukanaya in qadaadkayga la arka mooyaane dadkaasaynu isku janno doonaynaa ka sheekeen aduguna intood iska soo yar hangagaartaad afar ragcadood tukataad shan cisho maqnaanaysa dabeetna waxaad leedahay jannada kani doonaya nana doonaya jannada ilaahayba hayo wuu ina siin karaa laakiin laabudda min juhdin wa jahiid dadaal baa loo baahan yahy labanlaaban saciid ibnu musayb mar kale waxaa laga soo warinayaa wuxuu idhi maa samictu ta'diinan fii ahlii mundu alaaiina sanatan aabaqaat lilxanaabila buu ku soo noqonaya soddonkan sana ina dhaafay adaan mu'adin maan maqal buui anigoo xaafadayda jooga masaajidka adiguna waxaad leedahay miyaa weli aqiimeen islaantii ciyaalkaad ku leedahay weli miyaa aqiimeen horta masaajidkii markay marka dambe waxaad leedahay salaaddii weli ma ku jiraan ma ka gaadhayaa talow wax buu iska cunaya wuu iska labisanaya wuu iska feedhanaya iska maydhmaydhanaya waa kala caalam ibnu samaaca ninka la odhan jiray wuxuu uhi makaftu arbaciina sanatan lam tafutni takbiirat lula ilaa yowma maata tummi siyaro aclaami nubalaaba ku soo noqilaya sheekhaa ibnu samaaca laydhaa wuxuu yidhi afartanka sannadoodee u dambeeye allaahu akbartu imay dhaafin ilaa maalinkii hooyaday dhimatay mooyaane maalinkii hooyaday dhimatay way dhacdo waa ka hadhayn hooyo dee warkeeda cajiib wey laakiin intii kale may dhaafin buuhi allaahu akbartaasi may dhaafin allaahu akbarta musiibaa loo arkayay ninkay dhaafto maxaa keenaya haddaba inay cibaadada sidan ugu adkaadaan waxaa keenaya isticdaad bay lahaayeen isticdaad eeg cibaadadu dee sida baarashuudka masaajka ku soo dhici mayd sida goorta aad cibaadada ilaalin kartaa waxa weye diyaargarowbaa ka horeeya aadaanka markaad soo gaari karto nusa saaco ka horeeyaa diyaargarowah oo aad ku talagasha qofka shaqada aad u ilaaliya wuxuu ku talagalaa oo u shaqada waxaad gelaysaa toddobada lixdiiyo barhku baxaa wuxuu leey intaa waad soconaysaa intaa kuwa ku salaamayaa ku joojin kara intaa hawlo lama filaana soo bixi kara taayirkaa banjare iyo waxaa mustasacaha waxaa ugu talagal si cala alwaqti aad isu taagto marka isticdaad bay geli jireen isticdaadkoodana u fiirso wuxuu leeyahay cadi ibnu xaatim ninka la idhaahdaa maa jaءat waqtu salaati ilaa wa ana laha biاlashwaaq wmaa dakala waqtu salaati qau ilaa waana mustacid warnimayo wakhtiga salaaddu wuxuu sii geli jiray anigoo u cishqiyaya oo jeclaysanaya ashwaaq shawq waa cishqiga had iyo jeer waxaynu naqaanaa marka salaada ee aan idhaahnay marka raashinka la soo dhigo qofku muxuu sameeyaa markuu aad u jecel jecelyu raashinka ya wuu dhareeriyaa soo maaha ha wuu dhareeriyaa hamuun baa u soo qaadaysaoo markaasuu kolba candhuuf yar buu iska tufaa ifraasaadkii ay soo saaray qudadkiisa iyo qanjidhadiisu waxa weeye cunnadanoo macaansan anigu wuxuu leey marka wakhtigu salaada galo ashwaaq ba ay qabata cishqi kadibna wakhtiguba wuxuu soo galaanoo diyaarah maydhay wayse qabaa dharkii xidhan horay ka baxaya isticdaadkaasaa sahlaya inaad hore u tagto xaafidku mar kale waxa uu ka soo naqilaya wuxuu leey maa uqiimat isalaatu mundu aslamtu ilaa wa calaa wuduu intii aan islaamayba ka soo bilow salaadi waxay soo gashaa anoo weyse qababa salaadi iima timaado anoon weyse qabin kol haddaad aragto adoon weyse qabinba in la eedaamay degamdegamdheh xamaamkaad waayaysa weysadaa kala dhacaysa biyibaa go'aya qiradunbaad maqlaysaa marka dambe isticdaadka wuxuu leeyahay sufyaan ibnu cuyayna u fiirso waa imaamkii weynaa faqiih min tawqiiri salaati an ta'tiya qabla liqaama waar salaada ilaahay weynaynteeda waxaa ka inaad soo taagto intaan la aqiimin intaan la aqiiminaysa soo taag masaajidka haddee aqiimidba aad ka dib marto salaaddii ilaahay maad weynaynin buu leeyahy safwatu safwa ayuu ibnuljawsi ku naqilaya ibraahiim annakhaci waxa uu leeya idaa ra'ayta rajula yatahaawanu bitakbiirati اluulaa faغsil yadayka minhu waxa uu leeya ibraahim annakhaci dee caalimkii weynaabu ahaa faqiiha wuxuu leeya haddaad aragtaba qofka isaga oo salaadda fudaydsanaya ka faraxalo qofka ah innaga waxaanu idhahdaa hebel inaga daah gooroon la soo qaadiye wuxuu ku leeyahy kaasi wuu ku daayey qof salaadda ilaahay fudaydsada haddaad aragto axwaaluhum idaa faatat axadahum salaatu ljamaaca salaaddu way sii kala tahaye tanay nafta duldhigi jireen jamaca lagu tukanayo ee toddoba iyo labaatanka darajo lagu qorayo nafta iyada duldhigi jireen sida qofku raasa maalkiisa uu nafta u duldhigo ee haddii cadow uu helo meel uga dhinteen looga furfurin soomaalida waxay dhahan nafti jecladu mar bay wada baxaan soo maaha salafka naftiyo salaadu mar bay ka wada baxayeen naftiyo jamca isduldhigaya bal xawaashooda u fiirso waxa uu leeyahay alqaadi shaami sulaymaan ibnu xamsat almaqdasi ninkaa la odhan jiray wuxuu yidhi lam usalli alfariidata munfaridan weligay salaad farala kelimaan tukanba ilaa maratayn laba jeer mooyaane wa kaannii lam usalliha qad labadiina wuxuunan ka soo qaaday inaanan salaadaaba tukanba salaadaasi kole intay jamacla'aanan tukaday waxaan ka soo qaaday taasi inay dhaaftayba weligaybu kule intaan noolaa salaadba waxaan tukaday jamac laba jeer waxaan uu qaybsan yahayba maca annahu qaaraba ticiin bay dhaah ku soo naqilayo daylu abaqaat lilxanaabila ninkani markuu hadalka leeya sagaahan buu maxaad ka taqaan waxaad moodaysaa wax yar sagaahan jir buu ninkani sagaashan jir buu ku leeyahay laba jeer baanan weligay ku tukanin jamc la'aan wa kaanuu yata'allamuuna lifawaati haada alkhayr alcadiim aad bay u damqan jireen sida marka rasaasi jidhkaaga ku dhacdo aad u damqato jamaca iyo ibaadadu markay dhaafaan way damqan jireen damqasho ka ag jooga uu arkayo moxamed ibnu mubaarak asuuri waxa uu leeyahay wuxuu ahaa saciid ibnu cabdilcasiis oo macruuf kaana idaa faatatu salaatu ljamaacati bakaa salaada jamaca marka laga soo dareeruu sidaa indhaha ugu dhufto wuu barooran jiray macnaa wuu ilmaynaya wuu ooyaya maxaad sawirkaad ka qaadanaysa waa maxay goormuu nin weyni ooyaa nin weyn maxaynu odhan karnaa maxaa ka ilmaysiinaya dee waa markuu goblamo soo maaha marka imika haddii laydha aqalkaagii reerkii oo dhan baa oo ciyaalkii raacay oo wixii oo dhan waa wada madhay laga yaaba ragga qaarkood inuu ilmeeyo ninkan laakiin markii jamacii laga soo dareeru arkay ayuu ilmaynayaa khalaas waa ka dhab isyaalyeel maaha sideenna musiibay u arkayeen musiibo weyn bay arkayeen mar hadii jamcu dhaafo maymuun ibnu mihraan mihraan wuxuu ahaa imaam weyn wuxuu yimi masaajidkii oo laga soo baxay markaasaa la yidhi ina الnaasa qad insarafuu min الsalaa aasif waa ka xunnahay waa laga soo dareeray jamicii u fiirsa u cudurdaar nimanka saacad lama hayo sco iyo mid birbidhlaysa iyo galaad lama hayo mobayl iyo wax laga egta midna ma jiro haddana sidana waa calal waqti haddana waxa la yidhi maymuuna waa laga soo dareeray salaadii markaasaa wuxuu uhi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun musiiba igu dhacday maanta musiiba ayaa igu dhacday fudayl ibnu cayaad baa waxaa lagu yidhi warniyahow Ah, markaas mee hadalkiibaa la weydiiy waa l maxaad caynkaa u tidhi maymuunow maxaad istirjaacsatay baa layidhi istirjaaca waxa la sameeya markay balaayo dhawayni dhacdaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun la idhaahda waryaa wuxuu ku leeyahay war haadihi salaatii axabu ilaya haadihi ljamaca axabu ilaya min wilaayati alciraaq wallaahi ciraaq baa waddankeenna u weyno madaxteednimadeeda oo la ii dhiibo oo laydhaa ciraaq ka madax noqo jamacaasan ka jeclaabu ninka laodhan jiray xaatim alasad isaguna wuxuu aha raggii cibaadada caanka ku ahaa layaab ka lahaa wuxuu idhi faatatni asalaatu fi ljamaaca maalin maalmaha ka mid ah ayuu jamcii dhaafay fazaaranii abu isxaaq sheekhii weynaa isaguna muxadidka ahaaba ayaa isoo booqday markaasuu facazaanii wii tacsiyeeyey wuxuu hi maanta jamcii miyuu ku dhaafay ilaahay ha kaa cawilo sida qofka iyo jeer laydhaa ilaahay ku naxariista kii kaa dhintay adigana iyo samiriyan buui samiriyo iimaan xaatimow maanta mar hadduu jamci ku dhaafay samiriyo iimaan bal hadda maraysa arintu markaasaa xaatim baa sii wada wuxuu idhi walow maata lii waladun lacazaanii akaru min casharati aalaaf waina musiibata addunya ahwanu min musiibati اddiin war ka soo qaad buui maantana halkay marayso iminka hadduu inaniga dhinta buui toban kun oo qof bay tacsiyadaynaya haddii salaadi iga tagtana cid ila hadlayso tacsiyadaynaysaa ma jirta buui laakiin berigaa hore waa nala tacsiyan jiray buui waxaanaad ogaataa buui musiibada diintu way ka weyn tahay musiibada adduunyada marka jamciiyo salaaddii ku dhaafto jamcii ku dhaafo musiibo diineed baa dhacday inankaagu hadduu dhinto waa musiibo adduunyo musiibada jamca ka weyn buui xaatim ninkaa la yidhaahdo aan idhaahno waxay salafuna saalix waxay lahaayeen takhayulaad cajiiba ah oo la yaab le markay cibaadada galayaan caalamka way ka bixi jireen kaanuu yakhrujuuna min caalami alquruur ilaa caalami suruur caalamkan kedhada iyo kadheedka intay ka dhex baxaan ayay geli jireen caalam kaloo laydhaa caalamu suruur caalamka farxadda waa caalamku nebigu lahaa bilaal inagee arixnaa biha yaa bilaal bilaalow inoogu raaxeen wa jucilat quratu cayni fi salaa anigu salaadunbaabaan ku qabowsadaabuu nebiguna ku degay marka caalamka quruurkay ka baxayaana caalamka suruurkay galayaan oo sawir bay qaadanayaan kaloo la yaable sawirkaa waxaa bixinaya ninka aynu ka soo sheekaynay xaatim alaslam la yidhaahdo oo caan ku ahaa khushuucda ayaa la weydiiye oo la yidhi kayfa tuqiimu salaataka weliba salaadaadu dadka way ka nooc duwantahe sidaad u oogto bal iyo waxaan aad la dheeraysay iyo waxaan kuu macaaneeyey noo sharax sharaxan uu ka bixiyey salaadiisa u fiirso wuxuu leeyahy atawada'u fa usbiqu lwuduu horta waan weysaystaa weysadaan aad u dhammaystiraa uma aati mowdica asalaati bisakiinati wa halkan ku tukanayaabaan anigoo deggan oo si miyir qabta u soconaya istaagaa fa ukabiru takbiiratan bitawqiir allaahu akbar baan si miisaaman u idhaahdaa wa aqra'u qur'aana bitartiib qur'aanka ilaahayna si degan oo kala saafo baan u akhriyaa wa arkacu rukuucan bitakhashuc waa khushuuca waan rukuuca rukuuc khushuuc weyn wadata wa asjudu sujuudan bitadallul waan sujuudaa sujuud dulli badan iyo khushuuc ilaahay ay ka muuqata aanu khushuucsanahay wa atamaalu ljannata can yamiini jannadana midigtaan iska soo dhigaa waannaara an shimaali naartana dhinaca bidix baan iska soo dhigaa waasiraada taxta qadamay jidka siraadda cagahayga hoostiisaan soo dhigaa waalkacbata bayna xaajibay kacbadana labadaa indhood baa soo saaraa wa malaka almowti calaa ra'si malakulmowtkana dhakadaan iska soo saaraa wa dunuubii muxiiطatan bi dunuubtaydana mid igu wareegsanoo laga qaylinayaabaan ka dhigaa wa cayn allaahi naadiratan ilay ishii ilaahayna mid isoo eegaysaan ka dhigaa wa actabiruhaa aakhira salaatin lii salaadaydana waxaan ka soo qaadaa tii iigu dambaysen ku dhibanaya inay tahay wautbicuha alkhlaasa ma staactu wax allo waxaan ikhlaas iyo niyad samaan karayana waan raaciyaa uma usallimu markaasaan salaamo naqsadaa weliba wa ana laa adrii anigoon ogayn ayaqbaluha allaahu minii am yaruduha ilay inuu ilaahay iga aqbalayo inuu igu soo celinayo anigoon weliba garanayn baan salaada noocaasa ka baxaa marka sidaasay ahayd buuqaalkii salaadoodu iyo khiyaalkoodu sidaasu ahaa caalamkaa kale ay u geli jireen dadkaynu isku jannada doonayno ee aynu doonayno shafaacadii nabiga inaynu wada helo oo meel aynu soo wada xaadirno walaalayaal waa dadka dhaqankooda iyo taariikhahooda iyo cibaadadoodu ay sidaa ahayd walaalayaalow marka maxaynu yeelaynaa ayaa isweydiin leh marka iminka rabadaan dhammaato laba cishaa ka hadhae ma hore aynu ka miisaynaa mise tubtan aynu ku adkaysanaynaa raggan aynu ku daynaynaa sida dambaynu yeelaynaa insha allah ilaahayna hainoo fududeeyo ilaahayna hainoo fududeeyo laylatalqadrigana hainoo waafajiyo kumanka laga xoraynayo inta faraha badanee ilaahay uu ka xoraynayo malaayiinka naarta uu ka xoraynayo jannada u ballanqaadayna ilaahay haynaga dhigo aan isuna soo ducayno mid lagu jiro allaa og bay idhahdaan soomaalidu wadaad iyo waran leh jasaakum ullahu khayran waxaan filayaa wakhtigii u dhacay su-aalo ma karayno aad iyo aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum